astur kale iyo dhaafid kale ma leh wax kaloo gudi kara ma jiro muttafaqun calayhi walimuslim waxaa u sugnaaday idaa goortii raqada uu seexdo axadukum midkiin can isalaati salaadda hadduu ka seexdo ow amase hafala uu halmaamo canhaa xaggeeda falyusallihaa ha tukado idaa dakarahaa markuu xusuusto maxaa yeele faina allaha alle caza wajalla yaquulu wuxuu leeyahay wa aqimi asalaata salaada toosiyo hagaaji lidikrii xusuustayda darteed yacni markaad ixusuusato ama markaad xusuusato way macnaha ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi man nasiya ruuxii halmaama salaatan salaad halmaama falyusallihaa ha tukado idaa goortii dakarahaa uu xusuusto maxaa yeele fa ina allaha alle casa wajalla yaquulu wuxuu leeyahay wa aqimi asalaata lidikrii hadalkaas waxaa loo jeediyey suuratu taaha buu ku yimid wa aqimi asalaata lidikrii nebiyullaahi muusa baa loo jeediyey soomaaya oo hadalkuu dhacay rawaahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya waatirmidiya mooye wa fiihi axaadiistaa waxaa ku sugan oo fiqiga laga qaadanayo masaa-isha laga fahmaya ka mid a anna alfawaa'ita salaadaha tegey yajibu waxaa inay waajibayso qadaa'uhaa qallayntooda cala alfawri si deg dega in loo qalleeyo bimacnaa salaaddii hadday ku dhaafto wakhtigeedii ama halmaan kaa tegsiiyo ama ma ahe aada hurda kaa tegsiiso mar alla marka aad hurdada ka kacdo ama aada xusuusato halmaankii uu kaa baxo markaaba inaad la timaadaa la doonaya fawrku waa sidaa inaad sii dibdhigto oo tidhaahdo dib baan ka tukan ka tukan doonaa lama rabo xaggee laga qaadanaya macnaha waxaa weeyaan falyusallihaa idaa dakarahaa a goorta aad tukanayso wakhtigeedaa waa markaad xusuusatoba markaad xusuusatay haddaad kasii dibdhigto salaad wakhtigii loogu talagalay aad ka saartay ood ka dibdhigtay markaasay tahay sidaasina waxaa qaba in badan oo ahlulcilmiga ka mid ah salaada tagtay wakhtigaad xusuusato ama hurdada ka soo kacdo xilligaa inaan laga dibdhigi karayn qolona waxay leeyihiin waa taraakhiyo waa la dibdhigi karaa xadiid waxay deliishanayaan inoo soo socdo qisada inoo soo socota ayay deliishan doonaan ayib wa wainahaa haa waxaa kaloo laga qaadanayaa wa innahaa iyadu oo macnaha salaaddii tagtay ah tuqdaa in la qallaynayo fii awqaati nahyi wakhtiga salaadaha la reebay dhexdooda in la qallayn karo wa hayrihaa iyo wakhtiyadaa wakhti aan ahaynba salaadda haddii ay kaa tagto qallaynteedu wakhti kasta in la qallayn karo xataa wakhtiyadii karaahada ee salaadaha la reebay sida xilliga qoraxdu soo baxayso xilligay dhacayso xilligay bartamaha ku aadan tahay xataa xilliyadaa salaadaha la riibay la reebay oo la nahayey xilliyadaa xataa in la tukan karay kutus oo salaadda faa'iitadae qadada ah inaynan wakhti karaaha ama nahya lahayn xageen ka qaadanaynaa waa waxay iyaduna soo gelaysaa falyusallihaa idaa dakarahaa markaad xusuusato ama hurdada ka kacdo waxaa soo gelaya wakhtigaasi ama wakhti karaaha ha noqdo ama wakhti kale ha noqdo soo ma itlaaqaasaa laga faa'iidaysanayaa waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaanoo wakhtiga karaahadu wuxuu u yaallaa salaadaha sunanka ah amaa salaad qada'a ah oo waajib kugu ahayd xilligaasi karaaha uma aha iyada saas wey macanaha ama salaad wakhtigeedii joogo oo waxoogaa kaa soo dibdhacday waa kaan soo marnay ruuxii salaadda ka gaadha subax intayna qorraxdu soo bixin hal ragcad soo ma wakhtigii karaahaday ku aadanta salaadda casar intayna qorraxdu dhicin ruuxii hal ragcad ka gaadha wakhtigii karahaday ku aadanta haddana maca daalika tuka buu yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa madhab uljumhuur salaadaha waajibka wakhti karaaha a leh salaadaha sunankaabaa waqti karaaha a leh oo iyada lafteeda tafsiil ku jira ma salaadaha sunankaoo dhanba mise waa salaadaha sunankee mutlaqa ah, oo dawaatul asbaabku waa ka baxayaan meesheedaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacala khilaafkeeda masaladaana waxaa khilaafsanoon soo marnay yah abu xaniifa abu xaniifa wuxuu yidhi salaadaha waajibkaa ah xataa waqtigaa lama tukan karo wakaan soo marna soo ma oo baatil weeyaan way buraysaa buu leehay macana ayb waxaa kaloo ku sugan wa annahaa salaaddii faa'itadahaydee tagtay laa tuqdaa in la qadaynayo fii awqaati nahyi wahayriha ha waa madhab axmed isxaaq shaafici iyo maalik waay waxaa kaloo dhexdiisa ku sugan axaadiista wa anna man maata ruuxii dhinta wa calayhi salaatun salaadna lagu leeyahay fa innahaa iyadu laa tuqdaa laga qallayn maayo canhu xaggiisa walaa yutcamu lagana quudin maayo canhu xaggiisa lahaa salaadaa darteed ruux baa salaado lagu lahaa isagoo salaadihii lagu leeyahay buu ka dhintay ha laga tukado miyaan dhahayna maya cunto ha laga bixiyo ha laga quudiyo miyaan dhahayna maya ayib liqowlihi xaggee xadiiska laga qaadanaya masaladaas liqowlihi odhahdiisa sal alla alay wasalam uu yidhi laa kafaarata laha ilaa dalika salaad laga tegey inaad adigu tukato unbaa kafaaradeeda hurda kaa tegtay si ama halmaan laakiin inaad cid kale kaa tukato ama mehe raashiinba lagaa bixiyo laa kafaarata laha ilaa dalika diidaysa saas way macna kawada waana madhab jamaahiiri ahlilcilmi wa saas way qaarna ijmac bay soo guurinayaan yaani wixii la gaadho yaani e, e, muxuu ahay sekada iyo soonka iyo e, xajka iyo cumrada iyo kuwaasaa laysaga naa'ib noqdaayo layska gudaa haddii la helo sababteedii sharciga amaa salaada iyada layskama tukado saas manaa ama ruuxa ku dhinto ama ha noolaado ha kari waayo ayb wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan daliilun calaa ana man calaa ana sharca man qablana dadkii naga horreeyey sharcigoodu sharcun lanaa inuu sharci noo yahay maa lam yarid hadduusan soo aroorin naskhuhu bedelidiisu hadduusan shareecadeenna ku soo aroorin yacni ummadihii hore kutubtii hore ilaahay soo dejiyey axkaamtii ku taallay ayaa waxaa la yidhaahdaa sharcu man qablana qablanaa ah, ummadihii naga horreeyey sharcigii u soo degay marka sharcigaasi haddaan sharcigeennu beddelin oo qur'aanka iyo sunnadu ayna dhihin waa laydinka beddelay idinka oo sharci idinma aha ee uu soo arooro ama qur-aanku sheego ama sunnadu sheegto sharci maynoo yaha mise inooma aha waa masala usuuliya wey ah, masala usuuliya weeye mid layslama diidana hadduu sharcigeennu yidhaahdo sharci idin maaha oo uu beddelo xukumkaas inuusan sharci inoo ahayn layslama diidana hadduu sharcigeennu sugo inuu sharci inoo yahayna taa inuu sharci inoo yahayna markaa layslama diidana laakiin waxaa dooddu ka taagan tahay haddii qur'aanka iyo sunnadu ay sheegaan kutubtii hore inuu xukumkani ku yimid haddana maca daalika laga aamuso aan layna dhihinna idinkana sharci buu idin yihi idin ma ahana lama dhihin waa laga aamusa marka sharci maynoo yaamisay noo maaha meeshaa way meeshay culimmadu ku kala tegayaan marka laisku khilaafaya saas way macana sheikhul ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu soo guurinayaa jamaahiiru ahli ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay qabeen sharcu man qablana sharcun lana saas way macanaha yacni inuu sharci noo yahay leanna waxaa ku tusaya aanka kariimka oho markii ilaahay ambiyada ka soo sheekeeyey nebigiisa waxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih baa lagu yidhi wa kuwaa ilaahay baa hanuuniye hanuunkooda ku dayaalay nebigu sal alay slam marka wixii aan loo diidinoo sharcigii hore ambiyadaa inuu raacayo ummadiisuna ku raacayso haddii masaladu waa masala doodle xadiidkana dhankee buu kaa tusaya masaladaa marka dhankee buu kaa tusayaa wa aqim asalaata lidikrii hadalka ayaa iska lah nebiyullaahi muusa baa loo jeediyey soo ma yacni qur'aankuna wuu xikaayoodo wuu sheegay hadalkaa inuu alle muuse ku yidhi haddana maca daalika nebigu sal lla ly slam deliil ahaan buu usoo qaatayoo wa aqimi salaata lidikrii isagoo deliishanaya ayuu keenay soo ma marka saasuu kugu tusayaa sharcu man qablanaa sharcun lanaa ayib waana masle khilaafiya wey macanaa wa can abi qataadata qaala wuxuu yidhi dakaruu waxay sheegeen lilnabiyi nebiga sal lla alay slam ay waxay u sheegeen nawmahum seexashadoodii cani salaati salaati salaadda ay ka seexdeen salaaddas waxbay ka seexdeen ayib yani waxa weeyaan sida xadiiska yani waxa wey xadiidku uu uu caddaynayo oo u sharxayo iyagoo safara bay seexdeen marka hurdadii hurdadii baa la tagtay oo xilli dambe intay seexdeen bay hurdadii la tagtay salaad sooxasaa kaga tagtay ayib arrintii bay nebiga u sheegeen sal alay slam fa markaasaa wuxuu yidhi innahu laysa fi nnawmi nebigu waa la socday sal lla alay slame laakiin salaaddii markay dhaaftay bay iyagu waxay ku sheekaysteen salaaddii subax baa inaga tagtay oo barqin baynu joognaa soo gaboodfal iyo khalad aan gallay ma ah arrintii bay nebiga u sheegeen sal lla alay slam markaasaa nebigu wuxuu uhi innahu amar yashaani laysa muusan ahaanin fi nnawmi hurdada dhexdeeda tafriidun wax gaabin ah ama gaboodfal ah, ah shayga markaad ka gaabiso samayntiisii ama la imaanshihiisii ama gaboodfal ku samayso ayaa tafriidka la yidhaha hurdo waxay kaaga tagtay gaboodfal iyo gaabin midna maaha innama atafriidu gaabintiiyo gaboodfalku wuxuu uun ahaaday filyaqdati soo jeedka wixii soo jeedka ugu dhaafa taasaa gaboodfal iyo khalad ah. amaa wixii hurdo kaaga tegay gaboodfal iyo ma aha khalad ma aha ee faidaa goortii nasiya uu halmaamo axadukum midkiin salaatan uu halmaamo oo amase naama uu seexdo canha xaggeeda ka seexdo hurda ka tagtiiso falyusallihaa salaaddaa ha tukada idaa dakaraha markuu xusuusto saas way macana wakhtigeedii wakaa marka wixii hurdo ka tag wakhtigii dhaafay ee hurdadii halmaanku ka tagsiiyeyna dembi kumuu lahaa saas way macana rawaha nasaa'iyi watirmidiyi wasaxaxahu xaafidku sidoo kale ibn xajar weeye wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti muslim ayib xadiidkuna fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay oo lafdi kaa ku dhow ah ama inahu laysa fi اnnawmi tafriiطun inama atafriiطu calى man lam yusalli الصalaaة xata yajiءa waqtu الصalaaةi اlأkhرى faman yafcal dalika falyusaliha yani mxuu ahaayey sidaas weeyaan xiina xadiiskaasi marka fii saxiix muslim buu lafdigaa ku yaalla yani hurdada ma aha wax gaboodfala ma laakiin gaboodfalku waa ruuxa aan salaadda tukanin ilaa salaada kale wakhtigeedii soo galo ruuxii sidaa sameeyana oo hurdo ka tegaysto ha tukado mar alla markuu soo baraarugo hurdada ka soo kaco berri marka la gaadho wakhtigeediina wakhtigii horay lahaan jirtay salaadda ha tukado oo maalintan dambe meeshay usoo dibdhacday yuusan maalin walba ka dhigin lafdigaasi waa lafdiga muslim xadiidkana marka fii saxiix muslim buu ku yaallaa bi hada lafdin sheegnay macnaha ayib wa can abi qataadata meesha laga deliishanaya waxa weeye haddaad halmaantaan ama ka seexataan tukada markaad xusuusataan axaadiisto odhu la mid wa can abi qataadata xadiidkaas lafdigaa saxiixu muslim hadda aan ku sheegnay waa xadiidkaynu soo sheegnay imaamu shaafici iyo culimo kale inay u deliishadeen salaadda cishuhu ilaa salaadda subax wakhtigeeda inuu jirayo soo ma xaggay ka deliishadeen inama atafriitu calaa man lam yusalli salaata xataa yajii'a waqtu salaati اlukhra salaad kasta wakhtigeedu waa jiraya ilaa salaada kale soo gasho salaada subaxoo ijmaacan iyada laysla ogolyahay inayna salaad kale ku xidhiidhsanayn mooye marka wuxuu leeyahay salaadda cishe marka la tukado wakhtigeedii waa jirayaa ilaa salaada subax soo gasho cumuumka xadiidkaasuu ka qaatay masalada markaynu soo marayna xalaan soo marnaan soo baraarujinay waan u malaynaya darsiga bilowgiisiiye xadiidku waa caam xadiidkii dhahayay wa salaatu cishaai ilaa nisfi leylna waa xadiid khaas ah khaas iyo caamna tacaarud kama dhexeeyo hadday isqabtaan meesha iyada ah khaaskaa la hormarinaya waataan salaadii soo sheegnay marka xadiiskaa wuu imaan doonaa nidhi wa can abi qataadata fii qisati nawmihim seexashadooda qisadii ku saabsaneed can salaati alfajri ay ka seexdeen qaala wuxuu yidhi uma adana wuu aadaamay bilaalun bilaal bisalaati salaaddii buu aadaamay ayb fa sallaa markaasuu tukaday rasuululahi sal lay slam ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma sallaa wuxuu tukaday alghadaata salaaddii subax wa sanaca wuxuu sameeyey kamaa kaana yasnacu siduu samayn jiray kulla yowmin maalin kasta rawaahu axmed wa muslim ayib bimacnaa waxa weeye saan horeyba usoo tilmaannay xadiidkanna uu tilmaami doono soo socda hurdadiibay hurdadii baa la tagtay maca nebiga sal lla lay slam oo intay habeenkiibay intay aada u guureeyeen bay xilli dambe bay yaro nasteen marka bilaal buu nebigu ku yidhi sal lla alay wasalam wakhtiga inoo waardiya bilaalow bilaal marka wuu tukaday salaad suu isaga tukanaya usoo jeeday iyo wax yar buu is yidhi hashii hal uu lahaa oo fadhiday ku yara tiirso saa hadduu ugu yara tiirsadaba nin daallan buu ahaaye qalaf hurdadii baaba qaadayba barqinkii unbaa qoraxda kuleelkeeda lagu kacay war bilaal maxaa kugu dhacay haddii rasuul ilaahay ilaahayow kii naftiina qaaday baa naftaydiina qaaday buuhi markaasaa nebigu sal lla alay waslam uu yidhi aadaan waa la aadaamay markii la aadaamayna horta waxaa ka horraysay ee nebigu wuxuu yihi sal lla alay waslam meeshani waa tog shaydaan inugu soo xaadiree inaga rara meeshii baa laga guuray wax yar baa laga socday kadibna meel u dhow baa la degay markaasuu aadaamay waa barqinkii wuu aadaamay labadii ragcadood ee fajarka ka horreeyey buu nebigu tukaday kadibna fajarkii buu tujiyey waa barqinkii fajarka marka la tujinayo see baa loo tujiyey qiraa'ada ma hoos baa loo dhigay ilaan maalinimaa la joogaaye maya ee wuxuu u tukaday siduu u tukan jiray hadda ka hor oo iyadoo barqin ay tahay buu haddana qiraa'ada kor u qaaday salaad subax isagoo tukanayo kale sideedu u tukaday nebigu salawatu rabbi waslam aleh oo waqtigeedii tukanay sidaasaa laga wadaa macnaha rawahu axmed baa wariyey wa muslim wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu uhi daliilun daliil baa ku sugan cala aljahri in lala jahrayo bilqiraa'ati akhrinta in lala jahrayo fii qadaa'i alfajri fajarka marka la qadaynayo salaadda subax qallayntooda nahaaran maalinimo la qallaynayo haddii salaaddii fajar hurdo kugu dhaafto ama ay halmaan kugu dhaafto oo aad xusuusato ama aad soo kacdo hurdada ka soo kacdo xilli maalinnimo ah oy noqoto xilligaa inaad tukato qiraa'adii miyaad la jahri mise la jahri mayse waad la jahri waa waay ah. haddii jamaaco la yahayna waa la aadaami waana la aqimi labadii ragcadood ee fajarka ka horraysayna laga tegi maayo iyadana waa lala qallayn oo waa lala imaan sidaasa macnaa xadiisku tusaysa wa can cimraan bni xusaynin qaala wuxuu idhi saraynaa waan guuraynay maca rasuuli illahi sal lla alay waslam rasuulka la jirankiisaanu guuraynay falammaa kaana markuu ahaaday min aakhiri alleyli habeenka qaybtiisii dambe ayaanu carasnaa degnay tacriiska waxaa la yidhaahdaa habeenka gelinkiisa dambe markii la yaro dego si loo nasto oo lugtiiyo socodka looga nasta macnaha qaarna waxay leeyihiin maye yacni ama gelin hore ha noqdo ama gelin dambe ha noqdee habeenkaba haddaad yaro degto ayaa la yidhahdaa falam nastayqid maanaan baraarugin buu yidhi xataa ayqadanaa ilaa uu ilaa ayna baraarujisay ilaa ay xataa ayqadanaa ilaa ayna kicisay ama uuna kiciyoona baraarujiyey xaru shamsi qoraxda kulaylkeeda qoraxda kulaylkeeda unbaa na qabtay oo na kaa kiciyey raggu waa kici waaya marka la daallan yahayna waa sidaa dhicitaan waxaa la dhacaa yani waxa weeyaan hurdo weyn baa la gelaya ilaa waa la daallan yahay fa jacala wuxuu bilaabay alrajulu ninka oo mina annaga naga mida yaquumu inuu istaagaya dahishan isaga oo yacni waxa weeyaan wareersan ah, yani isagoo aad iyo aad u yaaban oo argagaxsan baa laga wadaa ilaa duhuurihi inuu u istaago gaadiidkiisa ah, yaquumu dahishan ilaa duhuurihi yaani gaadiidkiisii iyo hashuu watay iyo gaadiidkuu saarnaa xaggiisa inuu u argagaxo qaala wuxuu uhi faamarahum nabiyu nebigu wuxuu amray sal lay slam an yaskunuu inay xasilaan anukaadiya iska tartiibsada ah, yani saxaabada waxaa qariib ku noqotay salaadii ma dhaafin weligood laa halmaan walaa hurdo tanaa marka u horraysa wixii marka wuxuu ku noqday wax la yaab leh markaasay argagaxeen oo isku naxeen oo wareereen oo saas way macnaha ayib markaasuu nebigu dejiyey oo wuxuu amray an yaskunuu inay xasilaan tartiibsada uma irtaxablnaa waan guurnay buui marka meeshii baan ka guurnay fasirnaa waan soconnay xataa ida irtafacat ishamsu qoraxdu markay kor noqotay ayaa tawada'a nebigu waa weysaystay uma kadibna amara wuxuu amray bilaalan ayuu amray faadana wuu aadaamay uma kadibna sallaa wuxuu tukaday nebigu alrakcatayni labadii ragcadood oo qabla alfajri salaadda fajr ka horreeyey uma kadibna aqaama wuu aqimay bilaal fasallaynaa waan tukannay faqaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa nuciiduhaa miyaanaan soo celinaynin salaadan fii waqtihaa waqtigeedii min alhadi barri maadaama waqtigeedii ay na soo dhaaftay oon barqin tukanayno berri dib ma u qallaynaa markii la gaadho xilliga salaada subax salaada subax xilligeeda berri marka la gaadho ma soo qallaynaa oo laba salaadood ma tukannaa oo salaad subax tan wakhtigeedii na soo dhaafay iyo ta soo socoto saasay ka wadaan macana alaa nuciiduha miyaanaan soo celinaynin fii waqtiha min alhadi barri fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam ayanhaakum miyuu idinka reebayaa rabbukum rabbigiin can iribaa ribada miyuu idinka reebayaa oo wayaqbaluhu miyuu idinka aqbali haddana minkum xaggiinna ma intuu ilaahay ribo idiin diido buu haddana ribo aad samayseen idinka aqbali waxaasaa dhici kara wey maanaa oo ribadu xaggay kaga jirtaa yaa ribadu waxay kaga jirtaa salaadan waa la tukaday soo ma hurdaa tagsiisay markay soo tooseenna way tukadeen waa dhacday salaaddaas soo ma sooma dhammaane isla ayadii haddana in laydin saaroo mar labaad laydin saaro waa ribo soo ma laanna ribadu soo siyaado un maaha arriba hiyo ziyaada marka ribada alla idinka reebay waa ribadii dhaqaalaha ribadii dhaqaalaha hadduu idiin diidayna ribo salaada oo siyaada ah oo meeshii hal salaada ahayd laba inaad ka dhigtaana alla idinka aqbali maayo saas maanaa marka taasaa laga wadaa rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey fii musnadihi wakadalika ibnu khusayma ibnu xibbaan baa soo saaray sheekhu marka wuxuu yidhi fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa ana alfaa'itata salaada tagtay yusannu in la sunneeyo lahaa iyada aladaanu aadaan in loo sunneeyo waaliqaamatu iyo aqimid waljamaacatu iyo jamaacaba in loo sunneeyo macnaha yacni salaada tagto wakhtigeedii ku dhaafay marka aad tukanayso in loo aadaami oo loo aqimi oo wada jir iyo jamaaca lagu tukan saasuu kutusaya waxaa kaloo uu kutusaya wa ana nidaa'ayni labada aadaanna mashruucaani inay bannaan yihiin fi safari safarka dhexdiisa inay bannaan yihiin marka socotada la yahay labada aadaan in la samaynaya labada aadaan waa kuwe aadaanka yaaqimka waay a socotaan nahay oo safar baan nahay annagu waanu iska aqimanaynaa ma ah sidaan in badan samayno way macanaa yaani waxa weeyaan waxaad arkaysaa un inoo aqim baa la kadibna salaada la gelaya maya waa in la aadaanto kadibna la aqimo laakiin aqimaad keligeed ordaysa xadiis kuma soo aroorin caaqibaad keligeed socotoon aadaan lahayn ma soo aroorin saas mana ayib bacd saxaaba laga sheega <laughs> walaa adri inay ka sugantayn kar waxaa kaloo laga qaadanaya xadiisku uu kutusaya wa ana sunana sunnooyinka alrawaatiba ee salaadaha raacsan ee joogtada ah yani sunnooyinka raatibada ee salaadaha waajibka ka horreeya ama ka dambeeya tuqdaa iyadana in la qallaynayana xadiisku uu kutusi saas maanaa bimacnaa salaaddii hadday ku dhaafto raatibada ahayd waktigeediina tago dib waad kala imaan kartaa maalan salaadii duhurkaad timid iyadoo la gelayo duhurkiibaa la gelaya waxaa ku dhaafay ragcadihii ka horreeyey sunnada ah marka salaadda laga baxo kadib dib baad kala imaan salaaddii fajarka labadii ragcadood ee ka horreeyey baa ku dhaafay oo fajarkii baa lagaa galay waad geliyo waad la tukan fajarka kadibna labadii ragcadoodee hore baad qallaynoo dib kala imaanaysa taasina waa ku xadiiskana waa kutusaya axaadiis kalena way kutusaysaa macana oo waxa la qalleeya waajibka keliya ma sunno ku dhaaftayna waa la qalleeyaa oo sunnooyinka rawaatibta ahee yaani sababta iyo wakhtiga leh ayib meeshaasi marka waxaa ka muuqata axaadiistaasi dhammaan ay tilmaamaysa salaada la qallaynayo inay tahay salaad ku tagtay halmaan ama hurdo ku tagtay salaad kas looga tegey in la qalleeyo axaadiista miyaad ku aragteen hadda maya salaad cudurdaar looga tegey basaa nusuusta ku sugan in la qallayn karo qallaheeduna ama adaa culimmada qaarna waa addaa dhahaan oo wakhtigan dambaaba wakhtigeedii ah eed xusuusatay ama soo kacday qaarna qalday ku idlaaqaan taas mushkilo ma leh amaa salaadda kas looga tegey ma la qallayn karaa oo qallo ma leedahay mise ma laha waa masale khilaafiyo culimmada jumhuurtoodu waxay qabaan waa la qallayn karaa oo qallihii me waa la qallaynkaa kariya meehe qallihii waajib weeyo waa inuu dib kala yimaado ayib waa inuu dib kala yimaado qalleeyo kasba ha uga tageen maxaad u daliishateen baa le waxay yidhaahdeen haddee amarkii ilaahay siiyey oo salaaddaa waktigaa tuka ah hadduusan tukanin amarkii weli waa saaran yahay goormuu ka dhacay bay dhaheen weli amarkii waa dul saaran yahay masaladaasi masale usuuliyay u noqotaayo amarkii hore ee shaygan ku samee lagu yidhi haddaad ku samayn weydo ood wakhtigiisii ka saarto qadaagu ma amar cusub buu u baahan yahay mise amarkii hore uu ku soconaya waa masala usuuliya way maana tafaasiisheeda hadda ma gelin ayib taa way deliishadeen waxaa kaloo deliishadeen haddii dadkii cudurdaarka lahaa oo kii halmaamay iyo kii ka seexday qallo lagu laasimiyey kii kas uga tegay baa kaga habboon waa wax la yidhaahdo yacni qiyaasu lwlaa Ah. nooc marka waxay ka dhigeen ganaax ah iyo iyo iyo ciqaabay ka dhigeen kanaa ka mudan in lagu ciqaabo inuu la yimaado oon laga ridin masaladaasi meelahaasaa wax looga raadiy waxaa kaloo wax looga raadiyey xadiidkii fa daynu ullahi axaqu an yuqdaa soo ma daynta ilaahay baa ugu xaqnimo leh in la gudo waxay yidhahdeen dayn lagu lahaa bay lahay salaadani inuu gudana dayn saaran waayo dayntana waa in la iska gudo ilaahay baa ugu mudan cid dayntiisa la gude meelahaasay adugu wax ka raaraadiyeen jumhuurtu amaa culimmada qaar ka mid ah waa madhabka daawuudin الظaahiri ibnu xasmi iyo bacdu asxaabi الshaafici ibnu taymiya ibnu اlqayim iyo shawkani iyo muxaqiqiinta qaarkoodna ay rajaxayaan waxa weeyaan ruux salaad kas uga tegey jaanis dambe shareecadu ma siinayso oo uu ku istidraago ama uu kaga daba tago wuxuu kas uga tegey cibaadada waqti bay lahayd wakhtigay lahaydna cudurdaar la'aan buu ka saaray mar labaad in jaanis la siiyo daliil bay u baahan tahay daliil khaasana lama hayo mas'aladaasi doodeedu waxay imaanaysaa marka la yidhaahdo taariku salaadku salaaduu kas uga tegay kuma gaaloobin laakiin qolyaha qabas hal salaada ah hadduu ka tago waa gaaloobaya hadda waaba ridoobe markuu dib u soo islaamo alislaamu yajub maa kaana qablahu buu noqonay soo ma salaadha soo celiyo nin gaaloobay la dhihi maayo ra'yiga qaba taariku salaadku waa kufrinayaa hadduu hal salaada ka tago waana madhabu daa'ifa min alculama waan soo marnay macnaha mas'alada adiga warkeeda celceliye khulaasadeedu waxay noqonaysaa daliil ahaan waxaa xoog badan salaad kas looga tegay inaysan qallo lahayn saas macnaha in looga qiyaas qaato kas salaad looga tegey iyo salaad ka tegitaankeeda sabab sharci iyo cudurdaar ay leedahay in laysaga qiyaas qaatana culimmada qaarkood waxay leeyiin waa min abطali اlqiyaas bay leeyihin qiyaas hadduu yani baail yahay ka ugu baailsan waay maxaa yeelay masalo cudurdaar loo shareecadu fasaxday iyo masale aan cudurdaar lahayn in laysaga qiyaasa sax maa bay leeyihin aduu masalada doodeeda iyo niqaashkeedu waa badan yahay waxayse u xoog badan tahay inaysan qallo lahayn ruuxii salaada ka tegay waxaa uun looga baahanayaa tawbad iyo inuu salaadaha sunnaha badsado illaan waa kaan soo marnay marka ruuxa salaadihii waajibka ahayd wax ka hallaabaan maxaan soo marnay in la leeyahay sunno ma leeyahay oo ilaahay fadligiisa booskii marka loogu buuxinayo marka salaadaha sunankana ha badsado hana toobad keeno intaa wax ka badan u garan maayo saasayna masaladu xoog badantah ayib baabu tartiibi tartiibintii buu baab u yahay fii qadaa'i alfawaa'iti salaadaha tegay qallayntooda tartiibintooday baab tahay ah bimacnaa meeshan wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo waxaa laysla tukanayaa salaad tagtay oo wakhtigeedii tegey iyo salaad wakhtigeedii joogo ama laba salaadood oo wakhtigoodii tegey baa laysla tukanaya hal wakhti baad wada tukanaysa see baad u kala horumarinaya taas waa masalan salaadaad jamcinaysaa seed u kala horumarinaysa tartiibintu waxa way marka tii horraysay inaad hor tukato tii wakhtigeedu dembeeyeyna inaad dembaysiiso tartiibintaasuu baab u yahay marka maxaa ku soo can jaabir bni cabdillaah ana cumara cumar ja'a waa yimid yowma alkhandaqi maalintii khandaq bacdamaa uribat harubat ashamsu qoraxdu markay dhacday kadib fajacala markaasuu wuxuu bilaabay yasubu inuu caayo kufaara qurayshin quraysh gaaladeedii inuu caayo wax ka sheego wa qaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa kidtu ma aanan siginoo kuma dhowaanin usallii inaan tukado alcasra casarka inaan tukado xataa kaadad ilaa ay sigtay ashamsu qoraxdii taqrubu inay dhacdo maba siginba inaan casar tukado ilaa qoraxdii ay ku dhowaato sigtay inay dhacdo fa qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam maa sallaytuhaa aniga laftaydu ma tukanin aniga laftaydu ma tukanin buuhi fatawada'a markaasuu weysaystay nebigu sal ly slam watawada'naa annaguna waan weysaysanay fa salla alcasra casarkiibuu tukaday bacdamaa harabat ashamsu qoraxdii markay dhacday kadib uma kadibna sallaa wuxuu tukaday bacdahaa gadaasheeda almaqriba maqribkiibuu tukaday soo ma salaad casaroo tagtay waa kaan soo marnayo sida ibnu xajar iyo ay leeyihiin waay waxay u badan tahay inay uga tagtay mashquul uu dagaalka ku mashquulsanaa ee uusan halmaan uga tegin markaana lama jidaynin salaadda khawfka oo xilliyada dagaalka qaabka loo tukanayo xilligaa lama jidaynin axzaab way ka dambaysa ama khandaq marka nebigu siduu u mashquulsanaabay salaaddii dhaaftay qoraxdii baa dhacday xilligii maqhribkaa la joogaa labadii salaadood baa laisla tukanaya casarkii buu hormariyey laanna iyadaa horraysay soo ma kadibna maqhribkii buu nabigu tukaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaasi marka in loo kala tartiibinayo salaadaha la jamcinayo o dhan oo say u kala horreeyeen loo kala horumarinayo tukashada sidaasi ayaa waxaa qaba jamaahiiru ahli lcilm culimmada badankood saasay qabaan waa madhab abu xaniifa malik layth ibnu sacd rabiica iyo hayrkood isaga imaamu shaafici wuxuu leeyahy waajib maaha tartiibintu waajib ma aha midii dambaysay haddaad hormariso dhib male saasuu maraya sawaab waxa weeye ficilka nebiga haba ahaatee laakiin waxaa raacsan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii a nebigu sal alay waslam caadadiis waxay hadduu laba salaadood jamcinayo midda horuu hormarin jiray kadibna waa dambaysiin jiray macnaha ta dambana wuu dambaysiin jiray wa can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu uhi xubisnaa waana waana la xanibay yowma alkhandaqi maalintii khandaq can isalaati salaaddii baana laga xanibay xataa kaana ilaa uu ahaaday bacda almaqrib maqribka gadaashiisa bihuwiyin dhicitaan oo min alleyli habeenka xaggiisa ka ahaaday bihuwiyin min alleyl bimacnaa huwiyinta bimacnaa suquud waayo gabal habeenka ka mida dhicitaankiisa ilaa laga gaadho way macnaha oo maxay tahay markaa laga wadaa habeenkii qaar ka mid ah ilaa uu tegey saas way macnaha ayb xataa kaana bacda almaqribi bihuwiyin dhicitaan oo min alleyli habeenka ka ahaaday ama habeenka qaar ka mid ah xataa kufiina ilaa nala kaafiyey sidaasay arrintu ahaydo yacni salaadihiibaa nalaga xanibay oo gaaladu naga xanibtay dagaalkeediiyo ku mashquulidooda ilaa ilaahay naga kaafiyey xataa kufiinaa waxay tilmaamaysaa dhammaadkii dagaalkii khandaq seebuu ku dhammaaday wa allahu soo maahan xataa kufiina way manaa wadalika taasina kifaayadaa ilaahayna kaafiyeyna qowlullahi caza wajalla wey wakafa kafa allaahu alla waa kaafiyey almu'miniina mu'miniintii wuxuu ka kaafiyey alqitaala dagaalkii buu ka kaafiyey wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday qawiyan mid xoog badan casiizan oo haalib ah ayb yaani ilaahay baa ka kaafiyo markay bil ku dhowaad ama bilba ay dul deganaayeen magaaladoo laysku rafaaday waa kii ilaahay dabaylaha ku keenay kadibna kabtaydu maaragtaa ka dhacday waa la kala marka ilaahay waa kaafiyey mu'miniintii wuxuu ka kaafiyey isbahaysatadii iyo dhibkay la yimaadeen qaala wuxuu idhi fadacaa markaasuu u yeedhay rasuululahi sal alay waslam bilaalan bilaal buu u yeedhay a ah, bilaal buu u yeedhay fa aqaama markaasuu aqimay aduhra duhurkiibuu aqimay fa sallaaha markaasuu nebigu tukaday sal lay slm faaxsana aqaamada waa aadaankii aqmaadu isla socda wey fa sallaahaa waa tukaday fa axsana wuu wanaajiyey salaataha tukashadeeda kamaa kaana siduu ahaa yusalliiha mid u tukada fii waqtiha waqtigeeda siduu ugu tukan jiray ayuu casr iyo duhurkii sidii u tukaday uma kadibna amarahu wuu amray bilaal fa faaqaama wuxuu aqimay alcasra haddana casarkiibuu aqimay fasallaaha waa tukaday faaxsana wuu wanaajiyey salaataha tukashadeeda kamaa kaana yusalliiha fii waqtiha wakhtigeeda markuu tukanayo siduu u tukan jiro kale uma kadibna amarahu wuu amray faaqaama markaasuu aqimay almaqriba fasallaaha nebigu waa tukaday kadalika sidaasoo kale u tukaday sidii waagii yani sidii wakhtigeeda markuu tukanayo u tukan jiroo kale saasuu u dhammaystira macnaha qaala wuxuu yidhi wadalika kaasina qabla an yunzila allahu intuusan alla soo dejinin bay ahayd caza wajalla fii salaati alkhawfi cabsida salaadeeda intaan la soo dejinin bay ahayd fain khiftum farijaalan aw rukbaana intayna soo degin bay ahayd fa in khiftum haddaad baqdaan fa rijaalan tukada idinkoo lugaynaya aw amase rukbaanan idinkoo gaadiid saaran tukada yacni markaa haddii aad dagaal ku jirto oo aada baqdo salaaddii rukuucdii iyo sujuuddiiiyo kuu suuroobi weyda adoo socdoo dagaallamaya yaad yaad yaa tukan adoo gaadiidka iyo tiknikada saaran oo ridaaya yaa tukan ama diyaaradda dagaalamaysaba saaran fa rijaalan aw rukbaanan rawa waxaa wariyey axmedu baa wariyey wاnasaa'iyu walam yadkur nasaa'i ma sheegin almaqriba isagu wuxuu sheegay duhurka iyo casarka bisuu sheegay ayib xadiidkaa waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma ibn xibaan darimi abu yani abu dawuudin aطayaalisi abu yacla bayhaqi waxaa saxiixiyey ibnu sayid الnaas iyo ibnu sakan ibnu khusayma ibn xibaan ayaa saxiixinaya iyo sheekh albaniba xadiidkuna waa xadiis sugan muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa xadiidkii jaabir ee ka horreeyey wuxuu sheegayaa nebiga hal salaadi inay ka tagtay oo ahayd salaadda casr kadibna maqhribka gadaashiisa inuu tuka xadiidkan abu saciidna wuxuu tilmaamayaa in ay ka tagtay duhurkii iyo casarkiiba inuu dhaafo soo ma maqribka kadib marka maqribkii xilligii maqhribka la tukaday saasuu tilmaamaya culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa xoog badan xadiidka jaabir xadiidu abi saciid waxay leeyihiin waa laga xoog badan yahayo xadiiska kalea ka xoog badan qaarna waxay leeyihiin ma aha ma aha baabu tarjiixi nebigu wakhti bil ku dhow bay nimankan ishor fadhiyeen meeshana lagu dagaalamayay muddadaa iyada ah xaalado kala gedisan baa dhacay mar casarkaa keliyaa ka tegey oo uu ka mashquulay marna duhurkii iyo casarkii buu ka wada mashquulay xaalado kala gedisanoo mid walba nebiga qabsatay bay ahayd ee wax iska hor imaanaya maba ahaba sidaasay ku tawjiihinayaan waana tawjiih muxuu ahaa macquula wey wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan daliilun daliil baa ku sugan cala aliqaamati aqimidda lilfawaa'iti salaadaha tegey loo aqimayo salaadaha tegey ee la qallaynayo in loo aqimayo ayay ku tusi wa calaa anna salaata annahaari maalinta salaadeeda salaaddii maalinta waa duhurka iyo casarkee wa in qudiyad haba la qalleeya leylan habeennimee laa yujharu inaan lala jahraynin fiiha dhexdeeda inaan qiraa'ada lala jahrayn waxaan soo marnay salaad subax oo jahriye ah hadday maalinnimo dhacdo waa lala jahrayaa qira'ada soo maa salaadihii aan lala jahri jirin ee maalintii la tukan jiray hadday habeennimo galaan maxaa la samaynayaa sidoodii unbaa loola dhaqmayaa qiraa'ada lalama jahrayo hoos baa loo akhrinaya taasna xadiidkiina faa'idaynaya waxaa kaloo faa'idaynaya calaa anna ta'khiirahu nebiga dibdhigiddiisa yowma alkhandaqi maalintii khandaq uu salaadaha dib dhigay ee uu ka mashquulay nusikha waa la bedelay waxaa lagu bedelay bisharci salaati alkhawfi salaadda khawf jidaynteeda ayaa lagu bedelay waa madhab ljumhuur waana sida sawaabkaa wa salaada khawf markii la jideeyey kadib waa la bedelay salaaddii dagaal baan kaga mashquulayo midda dambaan ku dari doonaa waa la bedelay maxaa lagu bedelay qaabab loo tukado ayaa la keenay iyadoo la dagaalamayo oo marka ugu dambeeya gaadhi doonta adoo socdo ordaya tuko adigoo gaadiidka saaran tuko marka ugu dambeeya gaadhi doonto laakiin waxay lehin culimmadu qaar ka mid a ah waxay lehin waxaa dhici karta marmarka qaarkood xataa inaad tamakuni weydo dagaalku markuu culus oo hiliboobo oo laysdhex galo marmarka qaarkood xataa inaad tamakuni weydo inaad orod ku tukato ama gaadiid saaran ku tukato oo jaanisku ku siin waayaa dhici karta xaaladaasoo kale waxay leeyihiin siduu nebigu sameeyey baa la samaynaya ilaan markaasi waxay waa xaala istinaa'iya bay leeyihin ayib bacdu ahlicilmi baa saa odhanay abwaabu aladaan aadaanka abwaabtiisii ayuu meeshan ka galay baabu wujuubihi wa fadiilatihi waajibnimadiisa iyo fadligiisa yacni inuu aadaanku waajib yahay iyo fadliga ku soo arooray adanku xukumkiisa ma waajibba mise waa sunno waa laisku khilaafsanya saddex raayi culimmada qaar waxay lehin waa waajib cayni ah axmed iyo awsaaci iyo daawuud ibni daahiri iyo isdakhri iyo riwaaya can maalik waay qaarna waxay lehin waa fardu kifaaya ah, ummadda qaar hadday samayso qaar kale waa ka dhacaya qaarna waxay leeyihin maya waa sunna waana madhabka imaamu shaafici iyo abu xaniifa wa waa sunnay leeyihiin waajib maaha qoloba waxbay deliishanayaan waxaase xoog badan inuu yahay waajib kifaa'i ah wa can abi darda xataa qolada hore axmed iyo awsaaci iyo qolyahaasi laftoodu kifaa'i bay leeyiin laanna cayni ummadda ruux kasta inuu ku waajibo macquul maaha wa can abi darda qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal ly slam oo yaquulu leh maa min alaaatin saddex ruux ma jiraan saddexdaasoo laa yu'adanu aan la aadaamaynin walaa tuqaamu aanaan la oogaynin fiihim dhexdooda asalaatu salaaddii aan la oogayn saddex ruux iyo ka badan wa oo meel jooga baadiye ama magaalo ama tuulo oo aan dhexdooda laga aadaamaynin salaaddiina la oogaynin dhexdooda ma jiraan ilaa hadday jiraan istaxwada waxaa ka qaalib noqda calayhim korkooda ashaydaanu shaydaan baa ka qaalib noqda dad meel degan saddex ruux iyo wixii ka badan ah oo aan aadaanayninna salaadna isu imaanaynin kuwaa shaydaan baa qabsaday a shaydaan baa yaa yaa yaa yaa xoogayo iyagoo dhan ba saydareeye wey macnaha ayib rawa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wakadalika abu dawuud iyo nasaa-i ibnu khusaymi ibnu xibaan iyo xaakim way wariyeen wayna saxiixiyeen dahabi baa ku waafaqay imaamu nawowi sheekh albaanina waa taxsiininayaa xadiidka dhammaystirkiisuna waxa weeye facalayka biاljamaca fainamaa ya'kulu الdi'bu min alghanami alqaasiya a jamaacada muslimiinta iyo wada jirkooda laazim la tuko oo la soco ha gara marin maxaa yeelay yaydu adhiga waxay cuntaa midda gooni daaqa ah midda goonida u yara baxday ee adhiga ka yara fogaatay middaasay yaydu cuntaa marka jamaacada muslimiinta iyo wada jirkooda ku dhex jir haddaad gooni uga fallaagowdo haddee waxa weeye yey ku cuni mayse shaydaan baa ku qaadanay yeyna hadday ku cunto hilibkaagunbay cuni lahay soo maa laakiin nin shaydaan la yidhahdaa kula bixi darfaha iyo marka fiidaha ka soo cararo dhexda soo cararo wuxuu leeyahay ruwaadda nin ka mid ah waxaa laga wadaa salaada jamaacada fa calayka biljamaaca salaada jamaacadaa laga wadaa buu ley macnaha ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa yacni waciid ku soo arooray aadaanka ka tegiddiisa waxaana deliishanaya culimmada qabta aadaanku inuu waajib yahay salaatu salaaddii markay soo xaadirto oo wakhtigeedu yimaado falyu'adinha aadaamo lakum idinka axadukum midkiin ha idin aadaamo waliya'ummakum ha idin tujiyo akbarukum midkiinna idinku da'we muttafaqun calayhi waxay ahaayeen maalik ibnu xuwayris iyo rag wafdi ah oo nebiga u yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo reerkaa ka yimid uu ka dhashay labaatan habeen bay nebiga la joogeen sal lla alay wasaslam labaatan habeen markay la joogeen baa waxay damceen inay reerahoodii ku noqdaan markaasuu nebigu sal lla lay waslam amarkan siiyey ah, salaadda wakhtigeedu markuu soo galo midkiin ha idin aadaamo ayib midka idinku weynna ha idin tujiyo ah, markaasay cilmigay isku mid ka yihin ilaan labaatan beri bay nebiga la wada joogeen wixii aqoonana way ka wada qaateen wa asalku waxa weeyaan yaummu alqawma aqra'uhum likitaab illah ruuxa qur-aanka ugu badiya baa tujinaya fain kaanuu fi lqira'ati sawaan aclamuhum bisunna waa u tegi doona da'du mar dambay imaan doontaa waa markii cilmi laga tago marka ka idinku weyn haydin tujiyo niman isku cilmiya inay ahaayeen bay u badantah oo dee isku iska agdhow ayib da'daa markaa mudnaanta leh oo la fadilaya waxaa xadiiskan deliishanaya sidoo kale culimmada qabta aadaanku inuu waajib yahay xaggay ka deliishadeen say u deliishadeen falyu'adin amarkaasay deliishanaya amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub haddaan saarif la helin wa can mucaawiyata radia allahu canhu ana nebiya sal ly sl nebigu qaala wuxuu yidhi ina almu'adiniina masaladaasi marka halkaasu kaga soo baxay yacni aadaanku inuu waajib yahay labadaa xadiis buu keenay sidaasaana raajixa aadaanku inuu waajib yahay ayib sababtuna waxa weeye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa waxaa ka sugan in uu xadiiska fi saxiix albukhaari min xadiidi anas markuu qolo ku duulo oo habeenkii uu ag tago muusan habeennimo geli jirina wuu u kaadin jiray ilaa waagu ka baryo markuu waagu baryo hadduu aadaan maqlo dagaalka waa ka dayn jiray haddii magaaladaa aadaan ka bixi waayana subaxnimadaasaa dagaal lagu gaacin jiray marka aadaanku waa shaciiro iyo astaan ku tusaysa dadku inay muslimiin yihiin soo ma sidaas daraaddeed baa ka tegitaankeeda ummad muslimoo dhul deggan hadday aadaankaba meesha ka saartooy ka tagaan waa laba dagaalami ilaa ay aadaanka soo celiyaan saas madhabka jamaahiirta waa xadiiskaasina waa ku tusaya marka nebiguna sidoo kale waa laasimay oo ilaa aadaanka laga jideeyey ilaa intuu ka dhimanaya kama tegin laa fi safar walaa fi lxadar masale noocaas oo kalea ah, marka in la yidhahdo waa iska sunno sax maaha sida raajixa ah aadaanku waa inuu waajib yahay oo ummaddaa uu waajib ku yahay faradnimadiisuna ay kifaa'i tahay qaar ka mid oo aadaamo waa in la helo aadaankana la istaajiyo saasaa xoog badan wa mucaawiyata ana nabiya nebigu sal lla lay qaala wuxuu yidhi ina almu'adiniina kuwa aadaama atwalu nnaasi dadka kuwa ugu dheerar badan weeye acnaaqan xagga luqumaha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada dadka iyagaa ugu luqun dheer mu'adiniintu rawa waxaa axmedu wa muslim wa bnu maaja Ah, iyagaa ugu luqun dheer maxaa laga wadaa baa la isweydiiyey qaar waxay leeyihin eh, saas luqun luquntoodaa yaa kala baxaysa oo dheeraanaysa eh, ujeeddadana waxa weeye calaamad lagu garan doono weeye inay mu'addin yahay ruuxani astaan ilaahay u sameeyey waa qaarna waxay leeyihiin waxaa laga wadaa yacni hiloobidda ilaahay naxariistiisa ay u hilowsan yihiin bay dadka intiisa kale uga dhow yihiin ah yani waxa weye luquntaa dheeraanaysa shayga markaad yani waxa weeyaan aad aad aad aad fiirinayso kaana fogi marka naxariis ilaahay bay dadka uga dhow yihiin qaar baa ku fasira qaarna waxay leeyihiin luquntaa dheeraanaysa waxaa laga wadaa marka banka qiyaamada la taagan yahay dadka in badanoo ka mida dhididkii jidhkooda ka dhacay oo soo noqday baa dadka qarinaya in badanoo ka mid a ninba meel buu u gaadhayaa mu'adinkan marka luquntiisu kor u baxday dhididkii oo dhan buu ka dhex baxay wax dhididah oo agtiisa ka soo dhowaana ma jirana qaar baa ku fasira culimada qaarna waxay leeyihiin luquntaa dheeraanaysa waxaa laga wadaa saadatun wa ru'asaa a waa niman madaxa nimankaasi ah, ninka madaxa waxaa la yidhaahdaa muxuu aha sayidkaa yaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey atwalu nnaasi cunuqan baa la yidhahdaa marka dad saado oo madaxa bay noqon doonaanna waa tafsiir culimmada qaarkood ay marayaan waxay dooni baa noqotee xadiidkan waxaa loo daliishanayaa aadaanka fadligiisa iyo mu'adinka fadligiisa ayaa loo daliishanaya maanaa ayib dood baana jirto la leeyahay imaamnimada iyo aadaanka kee fadli badan ya su-aashaas innaga agteenna maba taagnaba maxaa yeelay waxaa muqarar ka ah imaamka ha hawsha wata masaladu waa masale khilaafiya oo culimmada in badani waxay qabaan mu'adinkaa ka fadli badan aadaankaa ka fadli badan imaamada sidaasay qabaan qaar ka mid a ah. axaadiisana deliishanaya imaamu shaafici caleyh raxmat ullah fi lum buu ku caddeeyey in aadaanku ka fadli badan yahay imaamada ayib asxaabtiisa rag badan oo ka midana sidaasay qabaan nas kaloo laga soo guuriyeyna wuxuu leeyahay imaamkaa fadli badan imaamadaa fadli badan adi waa masale khilaafiya wey maanaa ayib oo qolyaha dhaxaya imaamadaa fadli badani waxay leeyihiin nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo khulafadiisii mu'adiniin maysan ahayne soo ma marka khayr sheegto mu'adinka nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh imaamnimaduu ka doortay khulafadiisii ummadda ugu fadli badnaydna imaamnimaday ka doorteen xaggee buu ka soo gaari bay leeyihin marka marka masala doodeedu taagan tahay wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal lla alay slam rasuulku wuxuu yidhi alimaamu imaamka dadka tujinayaaye daaminun min ah, waa kafiil wuxuu damaanayaa muxuu damaanayaa w daaminku bimacnaa xaafid wey muxuu damaanayaa dadka salaadooda daamin dadka uu tujina tukanayo tujinaya salaadoodaa la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa wuxuu damaanayaa wixii qiraa'ada maqlaynin ee ka qarsoon siday tahay inuu ula yimaado ayuu damaanayaa ama wuxuu dammaanayaa ducaynayo inuu dadka u wada duceeyo oo usan isagu isku khaasiyin inahaasoo dhan ba waali daaminu way imaamku mid damaanaya ama mehe salaada qaybo ka mida buu iyo ma'muumiinta ka qaadaya sida qiraa'at lmutakhallif oo kale iyo wahaakada saasaa la yidhahda waalmu'adinu mu'adinkuna mu'tamanu waa mid la aaminay mu'adinkana waa nin la aaminay maxaa waxaa lagu aaminay dadka yani waktiyada salaadaan dhihi lahaa isagaa laga sugayaa inuu iclaamiyo dad waktigii salaada waa la gaadhay hadduusan mu'taman ahayn oo amiin ahayn oon lagu kalsoonayn uguba muhiimsanaa wax laysku aaminay in loo dhiibto maaha in gelab gelab ah oo ama muxuu ahaay hayru mas-uul ah in loo dhiiboo la yidhaahdo noo aadaan sax maaha maxaa yeelay waktiaadaama alla ka baqi maayo mogta ah, ruuxaan alle ka baqaynin ammaanada noocaasa looma dhiiban karo wa marka walmu'adinu waa mid la aaminayoo dadka waktiyadii salaadaha lagu aaminay inuu cilaamiyo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam allahuma allahyo arshid allow hanuuniyo toosii ala'immata imaamyada waqfir allow u dhaaf lilmu'adiniin kuwa aadaamana allow u dhaaf rawahu axmed baa wariyo abu daawuud watirmidi waxaa saxiixiyey ibnu sayid innaas alyacmuri ibnu khusayma ibni xibbaan iyo sheekh albani waxaana loo deliishanayaa in uu aadaanku ka fadli badan yahay imaamnimada xagee laga deliishaday ya laga deliishaday alimaanu daamin waalmu'adinu mu'taman amaanaa la siiyey kanna damaanaa la saaray waa kafiil labadooda loo duceey u fiirso ilaahu imaamyada toosi mu'aadiniintana maxaa layidhi ilaahu u dembi dhaaf meelahaasay marka ka qaadanayaan aadaankaa fad badan bay leeyihin waan soo sheegnay qolada qabta wa can cuqbat bni caamirin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal ly slam oo yaquulu leh wuxuu la cajabaa rabbuka rabbiga caza wajalla wuxuu la cajabaa rabbi oo la yaabaa min raaci hanamin mid adhi jir ah oo adhigiisa la jooga kaasoo tin ku sugan jid jidkaasoo bijabalin buur ku sugan shadiyadan wuxuu sheekhu ku fasiri doonaa waa jidka jid buur korkeeda ah karin ah ayuu adhigiisa la joogaayo ku ilaashanaya yu'adinu kaasoo aadaamaya lisalaati salaadda u aadaamaya oo wa yusallii tukanaya meeshaasu xayntiisa la jooga xoolihiisa raacanaya waa keligii salaaddu markay soo gashana aadaan buu ku dhuftaa waana tukadaa kaa ilaahay waa la yaabaa nin cajab badan waa saas maanaa yani ilahay wuxuu la yaaba macnaa waa jecel yahay wy manaa ayb yaqulu llahu alla wuxuu leeyahay caza wajal unduruu fiiriya ilaa cabdii addoonkayga fiiriya haadaa ee kan ah yu'adinu wuu aadaamayaa oo wa wayuqiimu wuu aqimayaa alsalaata salaaddii wuu aqimaya waa toosinayaa salaaddii intuu aqima yakhaafu minii anuu iga baqayaa meeshaa keli uu ku yahay wax bini aadama uusan la joogin salaadda hadduu isaga taga xataa wax ku eedaynayo taariku salaad weeye uusan adhahaya ayna jirin meeshaan in salaad ku aadaamoo aqimi baqdintaydu u sameeyey waa ninkaas ah, yaqaafu minii qad kafartu waan dhaafay licabdii addoonkayga waan u dembi dhaafay wa adkhaltuhu waxaan geliyey aljannata jannadiina waan geliyey saasuu rabbi ilahi tabaaraka wa tacala axmed baa wariyo abu dawuud wannasaa'i sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix mundirina wuxuu leeyahay rijaaluhu hiqaat wuxuu ku tusayaa isagana muadinka fadligiiso salaadu la socoto saas maana maxaa yeele ilahi tabaaraka watacala addoonkaa ugu dambi dhaafay wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan bu uhi daliilun daliil calaa ana alaadaana aadaanka yusannu in loo jideeyo lilmunfaridi ruuxa keligii ah annaga waxaan naqaanaa uun jamaaco aadaamanaysa laakiin ruuxa keligii xataa hadduu salaadda waajibkaa tukanayo waa inuu aadaanto inay mashruuc tahay bay ku tusa oo aadaanka aan jamaaco keliya loogu talagelin aadaanka salaaddaa iska leh jamaacadana waa loogu yeedhayaa laakiin salaaddaa iskale waa masale khilaafiya waxaa la yidhahdaa xadiiskaynu soo marnay bay ku salaysan tahayoo yacni aadaanka sidiisaba ma wakhtigaa iskale mise salaaddaa iskale ya sida raajixa aadaanka waxaa iskale salaaddaa iskale saas daraaddeed hadday salaaddu xataa wakhtigii kadib dhacdo aadaankii ma wakhtigu ku hadhay wakhtiguu la hadhay miya bas waa waa tagay maya salaaduu la socdaaye wakhtiga lama socdo wakhtigay salaaddu soo gashay baa la aadaamay hadday salaadii dib dhacdana wakhtigay iyadu timaadon baa la aadaamay saas daraaddeed aladaanu lilsala laa lilwaqti saas waxa weeye daa'ifa min alculamaa baa sidaa qabta ayib wain kaana haba ahaada buu yidhi bixayu meel laa yasmacuhu uusan maqlaynin axadun cidna aynan maqlaynin xataa hadduu meel cidloo cidna ayna maqlaynin uu joogo inuu aadaamo ayaa mashruuca oo maxaa ku jira dee aadaanka yaani saan saan saan u tegi doonno inay dad ku yimaadaan keliya maaha in allah intaa ku maqlaysa ee makhluuqaad ah baa kuu markhaati furi doonta shaydaankana waa lagu eriyaa sida nebiga ka sugan sal lla alay waslam saan u tegi doonno markuu aadaanku dhaco shaydaanku wuu cararaya isagoo dabada neef ka sii daynahayo weliba shanqarayso a ayuu cararaya aadaanku markuu dhammaaduu soo noqonaya haddana markii la aqimo cararaya haddana aqiimaaddu markay dhammaatuu soo noqonaya markaasuu sida naylaha oo kaleeto idaha caruurtooda <laughs> carruurta idaha ayaa naylo la yidhaha sida naylaha kale isagoo abuu marka wuxuu soo gelayaa safafka yaacaya ayuu saa u gelaya markaasuu salaaddii idinka waswaasinay marka xikam fara badan baa ku jira macnuhu waxa weeye xikmado badan baa ku jira aadaanka oo keliya aan ahayn dadka in loo yeedho maadaama xikmadaha badan ay ku jiraan keligaa markaa tahay xataa aadaamo saasaa laga wadaa macana sheekhu wuxu uhi marka washadiyatu aariiqatu waa xadiiska ku timid aariiqatu waa kaljudati kaljuda sida dariiqoo kale aayad muxuu aha wamin aljibaali judadun wa biidun soo maaha judadun biidun wa xumrun ayib judadku waa jamcu juda judadana waxaa la yidhaahdaa waa jidka buurta mara ah. marka kaljudati sida jidka buurtoo kale la mid tahay bu yani shadiyadu saasuu ka wadaa macnaha washadiyatu ariiqa kaljuda aadaanka qaabkiisa ayuu baabu yahay haddaan xukunkii aadaanka soo barannay iyo inuu waajib yahay qaabkee loo aadaamaa waay waa kayfiyada can moxamed bni isxaaqin can الzuhriyi can saciid bni musayab can cabdillaahi bni zayd bni cabdi rabbihi qaala wuxuu idhi lamaa ajmaca markuu go'aansaday rasuulu llahi sal lay slam an yadriba inuu garaaco binnaaquusi gambaleelka walxaal huwa nebigu lahu isaga kaarihun uu yahay mid kahanaya limuwaafaqatihi waafiqidiisa darteedna u kahanaya annasaara nasaaro u waafaqayo arrintaasi markay dhacday kadib baa daafa bi waxaa igu wareegay min alleyli habeenka xaggiisa daa'ifun mid wareegaya habeennimadii baa la ii yimid a ah, bimacnaa wuxuu ahaa eh, waxaa laga tashaday salaadda jamaacada qaabkii dadka loo ogeysiin lahaayoo loogu yeedhi lahaa baa laga tashaday waa nebiga iyo saxaabada qaar waxay soo soo soo soo soo jeediyeen aan isticmaalo bahalkan la yidhaahdo buunka buunka buub buub buub buub buub buub dhah kaa aan afuufno marka xilliga salaada la gaadho qaabkaas soo jeediya qaarna waxay yidhaahdeen gambaleelkan eh, ay nasaaradu kiniisadaha ka dhawaaqoo kale kaasaa la yidhaahdaa naaquuska waxaan dhihi lahaa soo ma naaquuska marka kaasay qaarna soo jeediyeen gambaleelka aan garaacno oo salaadda ha la isku ogeysiy adiga waa la waa la rogrogay nebigu sal lla lay slam marka sida xadiis ka muuqata wuxuu go'aansaday inuu gambaleelkaa isticmaalo markuu go'aankaa qaatay kadib haddana uu dhibsanayo oo wuxuu u dhibsanayaa dee nasaaray waafaqayaan isagoo dhibsanaya haddana wax dhaamo uusan haynin intaasi markay dhacday kadib ayaa wuxuu leeyahy cabdullahi bnu zayd bni cabdirabbihi daafa bi waxaa igu wareegay mina leyli habeenka xaggiisa daa'ifun mid wareegay habeennimadii baa la ii yimid buuri waa riyo walxaal ana anigu naa'imun mid hurda aan ahay ha rajulun baa ii yimid ama igu wareegay oo calayhi korkiisa uu yahay thawbaani laba mara ay yihiin akhdaraani oo cagaaran nin laba mara oo cagaaran qaba ayaa habeenkii hurdo iigu yimid buuri wa fii yadihi gacantiisana waxaa ku sugan naaquusun gambaleel oo yaxmiluhu uu xambaarsan yahy gambaleelna gacantu ku haya qaala wuxu uhi faqultu lahu markaasa waxaan ku uhi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow attabiicu ma gadaysaa binnaaquusi war gambaleelkan ma iibinaysaa iibma kaa yahay qaala wuxuu idhi wamaa tasnacu bihi oo maxaad ku samayn haddaaban kaa gado maxaad ku samayn maxaad rabtaa inaad ku samayso qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi nadcuu waxaanu ugu yeedhaynaa bihi isaga dadkaanu ugu yeedhaynaa ila salaati salaadda ugu yeedhaynaa waxaan rabnaa inaan u isticmaalno dadka inaan ku ogeysiino wakhtigii salaadda in la gaadhay oy salaadda yimaadaan qaala wuxuu idhi afalaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa khayrin wax ka khayr badan min daalika arrinka war gambaleelka iska daayay wax kaa kuu dhaamoo ka fiican ma kuu sheegaa buuhi ayib faqultu waxaan ihi balaa ah. iska daba inaadan ii dhaafin ii sheegin iskaba dhaaf ii sheeg buuhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi taquulu waxaad leedahay waa ninkii hurdada ugu yimid baa u sheegaya taquulu waxaad leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah sidaa dhab ku dhawaaqa iyada haad gambaleelkan iyo waxaan tanaa dhaantee ayib waa aadaankii waa allahu akbar allahu akbar allaa weyn waa afar goor lagu celiyey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha illa waa tawxiidkii waay waa qiraal cid xaq lagu caabudo inaysa jiran alla mooye ashhadu anna muxamadan rasuulu llahina waa qiraal nebiga risaaladiisa la qirayay inuu ilaahay soo diray xaqna wey xaya cala asalaa salaadda u kaalay war salaadda u kaalaya xaya cala alfalaaxna liibaanta u kaalaya waa kaalaya liibaanta qaata ilan meeshan la ibaanayo liibaan weyn baa ku jirto adduun iyo ayib allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah qaala wuxuu yidhi intaa markuu ii sheegay kadib uma sta'khara wuu durkay hayra baciidin meel aan fogayn a meel aan fogayn buu waxoogaa iiga yara durko wax yar buu iga yara fogaaday wa qaala markaasaa wuxuu yidhi uma kadibna taquulu waxaad leedahay intuu iga yara durkoy haddana igu soo noqday uma kadibna taquulu waxaad leedahay idaa qumta markaad istaagto lisalaati salaadda markaad isu taagto waxaad leedahay allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah xaya cala aلsalaa xaya cala alfalaax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah markaad salaadda isu taagtana sidaa dhab yidhi ayib qaala wuxuu yidhi falamaa asbaxtu markaan waa beriystay oo waagu ii beriyey ayaan ataytu u yimid rasuula allahi sal alla lay fa akhbartuhu markaasaan u sheegay nebiga bimaa ra'aytu wixii aan ku riyooday waxaan arkay aan ku riyooday baan nebiga u sheegay sal lla slam rasuul ilahi xalay waxaasaan arkay ayib faqaala rasulu llahi sal lay slam rsulku wuxuu yidhi inna haadihi aru'ya riyadani xaqun waa xaq in allah Ah. ale waa xaq tanaa dhaanta wey waxaynu sheeg sheegayn dhan waana xaq ayb uma kadibna amara wuxuu amray nebigu bita'diini aadaamid buu amray wixii intaa ka dambeeyeyna wuxuu amray salaadaha in loo aadaamo fa kaana bilaalun bilaal wuxuu ahaa mawlaa abi bakrin abubakr midkuu xoreeyey ahaa wuxuu ahaa yu'adinu mid aadaama bidalika aadaankaa aan soo sheegnay alfaadaasuu ku aadaami jira bilaal wayadcuu rasuula allahi sal ly aslam rasuulkana wuxuu ugu yeedhi jiray ila salaati salaaddu ugu yeedhi jiray markuu aadaamo kadib oo xilligii salaaddu soo galo ayuu gurigii nebigoon masaajidkaba ka fogeyn intuu u tagoo ku dheg iyuu dhihi jiray rasulullah salaadii waa la gaadhay markaasuu nebigu soo bixi jiray sal la alay waslam saas wey macanaha ayib qaala wuxuu yidhi fa jaa'ahu bilaal nebiguu u yimid fadacaahu wuu u yeedhay daata hadaatin subax subaxaha ka mida ila alfajri salaaddii fajr buu ugu yeedhay waa aadaamay buu aadaamay kadibna nebiguu aaday sal lla lay slam fajarkiibuu salaaddii fajar buu rasuulka rabay inuu ogeysiyo ugu yeedho fa qiila lahu markaasaa waxaa lagu yidhi ina rasuula allahi sal lla lay slam rasuul alle naa'imun waa hurdaa rasuulku weli ma kicin baa le fasaraha markaasuu qayliyey bilaalun bilaal biaclaa sawtihi dhawaqiisa midka ugu sarreeyuu ku qayliyey oo wuxuu yidhi alsalaatu khayrun min annawm salaadii baa ka khayr badan hurdada saasuu yidhi alsalaatu khayru min annawm qaala saciid ibnu musayab wuxuu yidhi waa raawiga waa taabiciga xadiidka ka warinaye faudkhilat waa la geliyey haadihi alkelimatu kelimadaasi fi ta'diini aadaamidda ayaa la geliyey ilaa salaati alfajri ogeysiinta dadka salaada fajr loogu yeedhayo la ogeysiinayo ayaa la geliyey wixii intaa ka dambeeyey rawa waxaa wariyey axmed kadalika waxaa soo saaray xadiidka waa qaybtiisa hore ee ku eg ina hadihi ru'ya xaqun in sha allah waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi iyo darimi ibni xibbaan waxaa saxiixiyey imaamu bukhaari ibnu khusayma tirmidi ibni xibbaan nawowi iyo sheekh albani xadiidku waa xadiis sugan wey ayib wuxuuna tilmaamayaa xadiidkaasi qaabkii aadaanka lagu jideeyey asalkiisu riyadaasuu ku yimi riyadaasi cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabbihi uu ku riyooday nebiguna taqriiriyey baa asalka aadaanku ku yimi markaana waxaa la joogaa ma makaa la joogaa mise madiina ya madiinaa la joogaa a maka aadaan ma jir leanna cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbihi waa ansaari soo ma qaطcan marka madiinaa la joogaa aadaanka madiina lagu jeeday amaa maka aadaan ma jir ayib xadiidkaasi marka waa xadiid sugan warawaahu waxaa wariyey xadiidkan axmedu axmed baa wariyo abu daawuuda min ariiqi moxamed bni isxaaq can moxamed ibni ibraahim ibni xarisin ataymi can moxamed ibni cabdillaahi ibni zayd ibni cabdirabbihi can abiih aabbihii buu ka warinayaa sanad kale wey macnaha wa fiihi waxaa ku sugan qaala inuu yidhi falamaa asbaxtu markaan waa bariistay baan aataytu u imid rasuula sal alay waslam baan u imid fa akhbartuhu markaasaan u sheegay bimaa ra'aytu waxaan arkay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam innahaa iyadu la ru'yaa xaqin waa riyo xaq ah in sha allah ee faqum istaag maca bilaalin bilaal la jirankiisa istaag bilaal isgarab taag oo fa alqi rid calayhi korkiisa waxaad ku riddaa ood u yeedhisaa maa ra'ayta wixii aad aragtay bilaal intaad isgarab taagto wixii aad aragtay u yeedhiyo u meeri falyu'adin ha ku aadaamo bihi isagu ha ku dhawaaqo maxaa yeelay fa innahu isaga ayaa andaa taagnaan badan sawtan xagga sawtka minka xaggaaga isagaa kaa cod dheer andaa minka sawtan meeshan dhawaaq bay u baahantay microphonna lama hayo ninkii xabeeb lahaa iyo kii cod gaabnaa iyo kii cod dheeraaba hadda microphone baa soo baxay laakiin markaasi waxay ahayd ninka iyo codkiisu meeshuu gaadhi karo marka bilaal u yeedhi baa la yidhi isagaa aadaami isaga kaa cod dheer qaala wuxu uhi faqumtu markaasaan istaagay maca bilaalin bilaalla jirankiisaan istaagay fajacaltu markaasaan bilaabay ulqiihi inaan ur ku rido yacni calayhi korkiisa inaan u yeedhiyo oon ku dulrido wayo wa yuadinu inuu ku aadaamo isaguna bihi isaga qaala wuxuu yidhi fasamica markaas waxaa maqlay dalika arrinkaa bilaal markuu isla taagay waa awalu mu'adin oo nebiga u aadaamo salawaatu rabbi wasalamu calayh saas man caan buuna ku ah xadiis baa jiro culimada qaarkood ay sugayaanoo dhahay muxuu ahaayey alimaamatu liqurayshin waalaadaanu lilxabasha imaamnimada quraysh baa iska leh aadaankana xabashadaa iska leh waa dadka madowwa xadiiskaasi culimmada qaarkood way taxsiiniyaan waxaana ku dhaqma inta badan hindida hindida haddaad haddaad aaddo muxuu ahaay afrikadan haddaad dhex marto masaajidda waa waaweynay dhiseen aadaanka waxaa iska leh afrikaanka imaamnimadana waxaa iska leh hindidaa iska leh saas way macanaha marka aladaanu lilxabasha bilaal baa aadaami jiray inkastoo saxaabo kaleoo aadaami jiray ay jiraan haddana bilaal baan muadinkii nabiga sal lay slam isagaa u badnaa qaala wuxuu uhi fasamica waxaa maqlay dalika arrinkaa cumar bnu khadaab baa maqlay radi allahu canhu aadaankii markii lagu dhawaaqay buu maqlay wa huwa fii beyti isagoo gurigiisa ku sugan fa kharaja markaasuu soo baxay yajuru xaal uu jiidayo ridaa'ahu hoos guntigiisa yaquulu oo leh wاladii bacaaka bilxaq waxaan ku dhaartay allaha ku soo saaray xaq kugu soo saaray nebi maxamedowe laqad ra'aytu waan arkay mila aladii kii mid la mida uriya laystusay yani uriya la tusay laqad ra'aytu mila aladii uriya kii la tusay ninkan ee uu hadda ku dhawaaqayay ayaan aniguna arkay oon ku riyooday wey macana faqaala rasuulu lahi sal lla lay sl rsulku markaasaa wuxuu yidhi falilaahi alxamdu ilaahay baa marka mahad iskale haddayba riyadiinnii isku raacday xaq weeye allahna ku mahadsan naaquuskii iyo gambaleelkii iyo balaayadii wixii ilaahayga naga kaafiyey ee dikriga noogu kaafiye a gambaleel dhacaya ma macnuu leeh buun yeedhahayase ma macnuu leeh allahu akbar allahu akbar ka war iyo laa ilaaha ila allah iyo xayi cala asalaa soo dikri iyo iyo kelimaad macno le maaha marka ilaahay baa ku mahadsan sidaasuu nabigu yuhi salawatu rabbi waslamu calayh maaha marka yaan loo fahmino riyadu inay xujo tahay shareecada adiladeeda ka mid ah. a a suufiyada qaar baa qaba a qaar ka mid a ah waxay adilada shareecada ku daraan riyada iyo mukaashafaadka a iyo qalbigaygaa arkay iyo waxaan ku riyooday xadaanii qalbii can rabbi a qalbigaygaa alla iiga warramay buu ku leehay waxaan oo dhan baa layga fayday oo markaashaan carshiga soo daalacday kadaab been alaa waxa ka jira male marka riyadu ka mid ma aha adilada shareecada ka mid ma aha xujana ma aha hadday riyadu riyo nebi tahay waa waxyi amaa wixii nebi ka soo hadhay riyadiisu saddex mid bay noqon kartaa sida xadiiska nebiga ku sugan sal lla alay slam kow in ay tahay sheeko shaydaan qalbiga geliyey oo inta badan waa riyooyinka argagaxa iyo naxdinta leh ee dhibka badan waa argagax shaydaan uu keeno waay shayaadiintaas sabab u ah riyooyinka fiicanna waa waxyaabo ay malaa'igtu qalbiga geliso oo malaa'igtay ka soo jeedaan qayb saddexaad baa jirto habeenkii markaad sii seexanaysa wixii qalbigaagu ku sheekaysanahay oo cajaladdu dib u akhriday dib u soo celisay uun markaad seexatay qayb noocaasina way jirtaa soo ma ruux markuu sii seexanaya waxbaa qalbigiisa ku jiro ku sheekaysanaya markuu hurdada galo wixii unbaa uu u akrinaya oo cajaladu dib isu daaraysa noocaasina way jirtaa marka wadaadkan riyooday ma shaydaan baa wax u sheegay talow ma malaa'ig baa wax u sheegtay talow ma isagoo sheekaysanayo ku seexday oo cajaladaas intaba suma suuroobi karto sidaas daraaddeed riyada haddaysan ahayn daliil ma aha saas wey macnaha riyadu daliil maaha akhiru zamaanka uu nebigu sheegay sal lla lay slm riyada ruuxa inay gefto ma sigayso laakiin kaliya wax kale ku xidhantay tan see baa loo cuskaday way su-aashu hadduu wadaadku daliishado yidhaahdo riyo xujaa baan hay oo nebigaa inta lagu riyooday buu haddana maxaad kaga jawaabayna waa iska caddahay riyanimadu daliilka nebigaa bay daliil ku tahay soo ma sugidda nebigu uu sugay oo ku ku riyooday keliya xujo kumaha keliya kuma filla taqriirkaku noqonay masaladaasi marka waa masalo u baahan in lagu baraarugo inta badan nusuusta la taxriifiyay ka mid tahay oo meeshaa loo kaxeeyo macnaha ayib warraweyd wuxuu wariyey buu idhi haada arafa kan bihaadihi ariiqa darafkan dambe hadda xadiiska uu sheegay tirmidi waa ku wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidu cabdisanun weye saxiixun waa una xadiidkii hore hore ee cabdullahi ibnu zayd ku wariyey isla dariiqa iyo sanadkanuuna ku wariyey wuxuuna yidhi axkaamta ku jirta waa darsiga wabillahi tawfiiq wsala allahuma w cala nabiyina moxamed